رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رياض الصالحين baan socda weli baabu istixbaabi su'aali ahli lmariidi can xaalihi qofka xanuunsan xaalkiisa oo la weydiiyo ahelka mariibka ah qofka xanuunsan ehelkiisa adli wanaajin la samaysoye can ibni cabaasin radia allaahu canhuma ana cali bni abi taalib ayaa kharaja soo baxay min cindi rasuuliillaahi rasuulka agtiisa ayuu ka soo baxay sala allahu calayhi wasalam fii wajacihi xanuunkiisii alladii xanuunkaasoo tuwafiya fiihi lagu oofsaday xanuunkuu ku dhimanayay ayaa nebiga cali guriga ka soo baxay faqaala annaasu dadkii waxay dhaheen yaa abalxasani abalxasanow kayfa asbaxa rasuuluullah rasuulkii alle seebuu ku waabariistay sal allahu calayhi wasalam qaaluu wuxuu yidhi asbaxa bixamdi illaahi baari'an rawaahu lbukhaariy asbaxa wuu waabariistay nebiga bixamdi illaahi ilaahay mahadiisa ayuu ku waabooristay baari'an xaal uu yahay kii bogsanahay aalsan doonaa nebiga saa darteed ahalka qofka xanuunsan ehelkiisa in la weydiin karo qofka xanuunsanaa xaalkiisa war hebelka waran war aabba see yahay hooyo say noqotay walaala see noqday asagana inuu yidhaahdo xamdu lilaah ilaahay mahadi si kastaba ha u xanuunsanaado si kastaba xanuun adag ha u haayo inuu ilaahay ku mahadiyo subxaanah watacaala baabu maa yaquuluhu wuxuu oran lahaa min aysa min xayaatihi qofka noloshiisa ka quustay can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri samictu nabiya nabigaan maqlay sala allahu calayhi wasalam wahwa mustanidun asagoo cuskan ilaya xaggayga asoosaa igu soo tiirsaday ayaan maqlay yaquul asagoo oranaya allaahuma kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf ii naxariiso wa alxiqnii ihaleensii oo iwaafaji birafiiqi alaclaa rafiiqa sare muttafaqun calayhi wa canha weli waa caa qaalad waxay tiri ra'aytu rasuul allahi rasuulkii allaan arkay sala allahu calayhi wasalam ra'aytu waxaan arkay bay tiri rasuul allaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam ayaan arkay wahuwa bilmowt asagoo mowtka muqadamaadkiisa ku jira cindahu qadaxu weel baa agtiisa ahaaday weel ayaa agtiisa markaa ahaaday fiihi maa biyo uu ku jiro wahuwa yudkhilu yadahu gacantiisana uu gelinayo fi lqadaxiki imsax wajhi calaa khamad ilaahay iiga kaalmay khamaraadka iyo manshoodka ninka iyo sakaraati lmowt sakaraatu mowdka labadaba khamaraadka mowdka ilaahayow iiga kaalmay waa shadaa'idiisa waa xanuunkiisa iyo khamaraadkiisa iyo maashoodkiisa wasakaraati lmowt rawaahu tirmidi baabu istixbaabi wasiyati ahlilmariid ahlulmariidka dardaaranka in la dardaarmo baab ayuu u yahay in la istixbaabiyo sunnayn la sumeeyo qof ka jiran ehelkiisa in loo dardaarmo iyo waman yakhdumuhu qofka u qidmaynaya qofka xanuunsan bilixsaani ixsaan inuu u faadlo ilahi ka xanuunsan xaggiisa iyo ixtimaadi qofka xanuunsan in la xambaaruu u baahan yahay qofka xanuunsan saxarada in laga qaaduu u baahan yahay dadka gobolka mida waa ku dhibtoodaan dadka gobolka mid ah ciriiri iyo dhibaatay noqotaa saa darteed dadka u qimaynaya una shaqaynaya qofka xanuunsan in loo dardaarmo inay ixsaan u sameeyaan iyo waxtimaalihi u dulqaadashadiisiiyo wasabr sabar inay ku sabraan calaa maa yashuq waxa dhibaya oo min amrihi amarkiisa ah amarkiisa ah waxa ay ku dhibtoomayaan inay isaga dulqaataan taa in markaa loo dardaarmo wakada saasoo kale alwasiyatu dardaaran biman qaruba qofka uu soo dhowaaday sababu mowtihi geeridiisa sababteeda dhimashadiisii wixii sababi lahaa dhowaaday bixaddin xad oo kale aw qisaasin ama qisaas iyo wanaxwihimaa wixii markaa lamid ah diltooda shuu ku xukumin yahay qof buu dilay kaana in loo dardaarmo intaba baab buu markaa u yahay sidaa darteed dadkaa xanuunsan dadka gacanta ku hayo aad io aad u sabra wa can cimraan bn xusein radia allaahu canhuma ana imra'ata naaqo min juhaynata qabiilka juhayna u dhalatay atat ilnabiya nebigay u timid sala allahu calayhi wasalam wahiyo ayadoo xublaa uur qabta ayadoo uuraysan ayay u timid rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayadoo uuraysan ayay rasuulka u timid sala allahu calayhi wasalam uurkaani min zinuu ka ahaaday waa canug aabba xalaal ah aan lahayn faqaalad waxay tiri yaa rasuul allah rasuulkii aw asabtu xidhay waxyalee bay tiri waxay diinta islaamka ka qabta rasuulkii allow igu samee waa gabar guur soo martay haddana way sinaysatay haddana uur bay leedahay wixii diintu ay qabto iga mari fadacaa rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alla wuxuu u yeeray weliyaha weligeedii weliyaha buu u yeeray qofka maamulkeedii lahaa faqaala wuxuu yidhi axsin ilayha wanaaji xaggeeda fa idaa wadacad hadday dhagto oo ay dhashana fa'tinii bihaa iikeen fafacala wuu sameeyey fa amara bihaa wuxuu amray nabiga sala allahu calayh wasalam in dharka lagu adkeeyo marada lagu xiro fa shuddat calayha kolkaasaa lagu adkeeyey hiyaabuhaa dharkeedii sidii aysan dharka uga dhicin ceeradeeda aysan u feydmin uma intaa ka bacdi amara bihaa wuxuu amray birajmiha in la rajmiyo farujinad waa la rajmiyey uma kadibna sallaa calayha waa uu ku tukaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam salaadii janaasada ayuu ku tukaday rawaahu muslim waata inta cumar intuu qabtay uu yidhi ma ku tukanaysaa aydoo zaaniyad ah rasuulkii allay see ugu tukanaysaa waa zaaniyade iddaaduu dhahay cumarow rasuulka wallaahi way towba keentay toobad haddii loo qaybiyo toddobaatan qofood oo rar madiine ah ay janno ku geli lahaayeen cumar ma heli kartaa nafteeda inay ilaahay ka iibsatay subxaana wa tacaala yaa ogaa gabada waa miya yaa ogaa gabadha dembigeeda aybaa bannaanka keentay ilmaha maanta uurka lagu qaado bannaankaa lagu soo tuuraa qashinkaa lagu ridaa waxyaabo fara badan baa lagu sameeyaa gobol baa la ceejiyaa walaalayaal waxyaabo fara badan oo noocaasay dadku falaa cumar ibaah waa ku tukanaa buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam ma hubi kartaa inay lafteeda ilaahay ka gabatay nafteeday ilaahay ka iibsatay subxaana watacaala tacaala bacdamaa saas ay tahay rasuulka sala allahu calayh wasalam wuu ku tukaday salaadii janaasada bay qofku hadduu dembi galo xadka adduunkana looga oogo ilaahay ka dhaafaa subxaana watacaala baabu jawaaz inay bannaan tahay buu baab u yahay qowlu lmariid qofka xanuunsan inuu yidhaahdo ana wajicun anigaan xanuunsanahay dembi ma aha aw amase shadiidi lwajaci xanuun adag oo adag baa ihaaya hadduu yidhaahdo ow amase mawruuq waa lay xanuunjinayaa aw amase waa ra'saaha alla madax xanuunkiiyow inuu yidhaahdo iyo wanaxkii wixii lamid ah intuubay banaysan inuu dhihi jiranahay amase xanuun adagaa ihaaya ama waa la ixanuujinayaa oo waa ra'saa alla aad buu madaxa ii xanuunayaa iyo wanaxwi daalika wixii lamid ah iyo wa bayaan caddayn la caddeeyo annahu laa karaaha inaysan karaahiy ahayn fii daalika arrintaa waa goorne idaa lam yakun haddaysan ahayn cala tasakhuti iyo idhaabi ljazaci carro uu ka muujinayo xumaan uu ka xun yahay jirada ilaahay u keenay amase soo muujinaya argagax labada haddaysan ahayn dhibi markaa kuma sugna waan ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi dakhaltu cala alnabiy nebigaan u soo galay sala allahu calayhi wasalam yahyo asagoo yuucaku la qandaynayo qandha xadag ayaa rasuulka haysay oo la xanuujinayo fa masistuhu waan taabtay faqultu waxaan idhi innaka la tuwacaku ma lagu xanuunxanuun iyo qandho shadiidan ee daran qaala ajal haaduu dhahay rasuulka inii anigu ucaku waxaa la ii xanuunjiyaa kamaa yuucaku rajulaani minkum laba nin oo adinka idinka mid ah sida loo xanuunjiyo oo kale loo qandeeyo yaa keligay loo qandeeya muttafaqun calayh maxaa dhacay ma laba ajirbaad leedahay buu yidhi haabuu dhahay rasuulka sal alla alay wasalam wa sacad ibni abi waqaas qaale wuxuu yidhi jaaanii rasuulu ullah rasuulkii allaa ii yimid sal allahu calayh wasalam yacuuduni asagoo isoo booqanaya min wajacin xanuun ishbadba bay iga darnaaday xanuun xoog xoog xoog ii qabtay iiga soo buuqanaya rasuulka fa qultu waxaan ku idhi balaqa bii wuu gaaray xaggayga maa tara waxaan aad arkayso wa ana aniguma duu maalin nin hanti u saaxiibaan ahay walaa yarifunii mana i dhaxlayso bnatii gabadhayda maahan ali xadiiska asagoo dhan ayuu xusay waanu soo marnay qofkii xasuustaa ma sadaqaystaa xoolaheeda dhamaa intaa ma sadaqaystaa maya intaa ma sadaqaystaa haa ilaa markii dambe xadiis dheer bay rasuulku ahaa uuna kula dardaarmay ninkaas sacad ah marka sacad muxuu yiri min wajacin ishtada bii xanuun xoog ii qabtay marka wax dembiya ma laha wa can ilqaasim bni muxamed qaala wuxuu yidhi qaalat caaishatu waxay tiri radia allaahu canha waa ra'saa alla madax xanuunkaygiiyow aad u madaxa i xanuunaya faqaala nabiyu sal allahu calayh wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi bal ana waa ra'saa anaa kaa daran bal iska daayo ana anigu waa ra'saa madax xanuunkaygiiyo kaa madax daran waqakar alxadiid xadiidkii ayuu xusay rawaahi lbuqariseen madaxa xanuunaya qoobahaysa dhahaysa waa ra'saa madaxa aad ii xanuunaya rasuulku markaasuu yihi bal ana waa ra'saa anaa kaa baran madaxanuunka anigaa kaa baran markaasaa rasuulka sal alla wasalam wuxuu yidhi haddii aan dhinto hortaa idhaqa radi allahu tacaala canha way ilowday waata markii dambey gadaal ka xasuustay tiri haddii wixii aan gadaal ka xasuustay horey aan ka xasuusan lahaa dumarkiisaa dhaqi lahaa nabiga sala allahu calayh wasalam hortay haddaad dhimato waa ku dhaqaa bay dhahay nebiga waa ku qasanayaa jabaasan kugu tukan markaasaan ku aasayaa waa ku fahmay tiri waxaa rabtaa mada inaan dhinto oo aad i dhaqdo ood i kafanto ood jabaasi igu tukato ood i aasto oo intaad soo noqotay guriga anaa ku aruustay xaaladaa kadibna rasuulka wuu geeriyoodey sal alla alay wasalam alla anaa faa'iqabay bay tiri caaisha radia allahu tacaala canhu baabu talqiini muctabar laa ilaaha ila allah qofka lagu soo xaadiro laa ilaaha ila allah inoo laqino ayuu baaku yahay balse meeshaa noo joogto gurigii towfiiq wallahu subxaana wa aclam